bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi ishrax lii sidrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala naadimu raximah llah <clears throat> warafcu maa hanaytahu bilalifi ka qowlika zaydani kana ma'lafi wanasbuhu wajaruhu bilyaa'i bigayri ishkaalin walaa miraa'i تقول زيد لابس بردين وخالد منطالق اليدين وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن وكل جمع صاح فيه واحد ثم أتى بعد تناهي زائد فرفعه بالواو والنون التبع مثل شجان الخاطبون في الجمع wanasbuhu wajaruhu bilyaa'i cinda jamiici alcaarabi alcarbaa'i taquulu xayi naaziliina fii mina wasal can zaydan wasal can zaydiina hal kaanuu hunaa wanuunuhu maftuuxatun id tudkaru wanuunu fii kulli musannan tugsaru watasqutu nunaani fi lidaafa naxwu laayitu saakin risaafa waqad laqiitu saaxibay akhiina faclamhu min xadfihimaa yaqiina waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii mulkhatlicraab waxaynu soo tilmaanay abwaab loo yaqaano abwaab alniyaaba ayaa jira waana toddoba baab weeyi toddobadii baab hal baab baynu soo qaadanay waana baabka alasmaa asitta baabkaas wiina marka waa baabkii labaad ee min abwaabi niyaaba ah waana maa fiihi xarfun can xaraka xaraf baa xaraka naa'ib ka noqonaya markaa muhanaha tacriifkiisa kutubta horen waynu kusoo qaadanay waxaa lo odhan jiray maa dalla cala tnayni biziyaadati alifin wa nuunin fii aakhirihi fii xaalati arafci wayaa-in wa nuunin fii aakhirihi fii xaalatay nasbi waljari waa waxaa ku tusiya laba kuguna tusiya alif la ziyaadiyey iyo nuun dabayaaqadiisa lagu ziyaadiyey xaalat rafca yo iyo nuun la ziyaadiyey dabayaaqadiisa xaalatu jar iyo xaalatu nasba kaasaa la odhanaya maxay muhane kaasaa la idhahdaa kutubtii hore waxaynu kusoo qaadanay muhanuhu shuruud u waxaa waxaa kalooynu soo qaadanay waxyaalo mulxaqaad u ah oo isaga la haleeshiiyo soo ma dee kitabka horeynu kusoo faahfaahinay shardulmuhana an yakuna muraba wamufrada munakaran ma rukiba muwaafiqan fi lafdi wlmacnaa lahu mumaahilu lam yugni canhu hayruhu walam yakun kulan walaa bacdan walaa mustaqriqan fi naafin iltalamala shuruuda musanuhu kow waa inuu mucrab yahay an yakuuna mucraba waa inuu mucrab yahay hadduu mebni yahay ka waran dee la tasniyeyn maayo oo dhani iyo taani iyo ladani iyo latani iyo tasniye ma aha ee siiqooyinkooga siiqatulmusanaa laakiin musana xaqiiqa ama sidaa asaxa saas baa la odhanaya calى asax waana cinda jumhuur albasriyiin waa inuu mufrad yahay mufrad inuu yahayna maxaa ku baxaya musanihii iyo jamciidda lamasi jamciyo lamasii tafniyeeyo shee kolka horeba musane aha dee musane ka dhigi mayse shee markii horeba jamca dee musane ka dhigi mayse waa inuu mufrad yahay waa in uu yahay munakar munakar waa inuu yahay munakar waa inuu yahayo calamka lama tafniyeeyo de ismiga calamka lama tafniyeeyo inta calamnimadiisa baaqiga ku ee marka hore waa la kadibna markaasaahe la taniyanaya markaasaahe la taniyaynaya marukiba muxuu ka wadaa waa inaanu murakab ahayn waa inaanu murakab ahayn sida murakabkii isnaadiga ahaa oo kale sida taabata sharan oo kale iminka taabata sharani ma odhan kartid murakabka xitaadiya murakabkii masjiga isaga laftiisa baclabakani ma odhan kartid waad iska ilaalinaysaa marka muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu waa in uu yahay lafdiga labada shay waa inay lafdiga iska waafaqsanyin agga xuruufta waa iska waafaqsanyin xagga xuruufta waana iska waafaqsanyin sida abawaan ka warran weeye oo lagu tadniyeeyey ab iyo um waa min baab ataqliib bay dhahdaa macnahana waa ina iska waafaqsan yihiin oo haddii ayna dee macnaha iska waafaqsanayna iyagana waxa weya la taniyeyn maayo la taniyeyn maayo sida caynaani oo kale adigoo uga jeeda ishii baasiradayda wax arkaysay iyo biyihii de ishii biyaha qulqulaysay marka xagga macnahana waan isku waafaqsan yihin mumathilna waa inuu leeyahay mumathil waa in uu leeyahay oo shaygu hadduuna shay haaniya oo labaadba aan duuna lahayn dee la taniyeyn maayo la taniyeyn maayo isagana shay kalena waa inaan lagaga kaaftoomin taniye kale waa inaan lagaga kaaftoomin eega tusaalaan jumc ama jamca oo kale dee lama si jamciyo limaada kila iyo kilta baa lagaga kaaftoomay sawaaun lama tasniyayo siyaani baa lagaga kaaftooma markaa kuwa yawgaasi dee iyagoo faahfaahsana kutubtii oran kusoo sheegnay waa iska shuruuddii oo kooban wey mulxaqaadiisuna way fududaydba mulxaqaadiisuna shan bay ahayd sooma ma shan bay ahayd shantaa laba shardi baa loo dhigi jiray saddexna bila shardi bay ahaayeen labada shardiga loo dhigi jiray maxay ahayn kila iyo kilta shardigooguduna muxuu ahaa in damir loo idaafeeyo samaan jir in damiir loo idaafeeyo haddee damiir loo idaafeyn waayo oo ismi daahir loo idaafeey maxaa la samaynaya xarakatu lmaqsuur baa la craabaya soo jiri ithnaan iyo ithnatan iyo maasumiya haddaad inankaaga zaydan u dhelisid ya isaga wax shuruud oo shuruud iyaga loo dhigaya ma jirto wa alxaqu lmuhana khamsatan kila kiltaa wamaa sumiya wahna wahnata lakinahum fi lawalayn ishtaratuu idaafatan ila damiiri faclaman wamaa siwaa haadayni jaaa muطlaqa can itaqyidi biladii qad culliqa intaasay kusoo ururin jireen kutubti horena waynu ku sheegnay ka soco wa rafcu maa hanaytahu bilalifi ka qawlika zaydani kana ma'lafi wa ma shay rafcihi maagaasoo hanayta aad labaysay adigu hu maaga bilalifi ay kaainun bilalifi alif ayaa uu ku sugnaaday rafcahaasi wadaalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid a ah tidhi azaydaani labadii zayd kaanaa waxay ahaadeen ma'lafii makaanu dumankayga ayay ahaadeen wa nasbuhu maagaasi nasbihiisa wa jaruhu maagaasi jarkiisu bilyaai ay kaa'inaani bilyaaiya ayay ku sugnaadeen bikayri ishkaalin xaalada ay yihiin madow la'aan walaa miraa'in iyo muran la'aan taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninka zaydihi laabisun mid xidhanaya weeyi ay huwa zayd burdayni laba macmusood ayaa uu xidhanaya wa khaalidun ninka khaalidihi munaliqulyadayni gacmihiisu mid ay mid ay furan yihiin weeye marka wuxuu kuu tilmaamaya un shaygii musanaha ee tacriifkiisa aynu sheegnay xaalatu rafco maxaa lagu rafciyaa xaalatu nasbe maxaa lagu nasbiyaa xaalatu jarna maxaa lagu jaraa waa intaaba wuxuu ku yidhi xaalatu rafco waxaa lagu rafciyaa alif tusaaluu ku siiye wuxuu ku yidhi azaydani kana maalafi iminka azaydani waa mubtade waana marfuuc calaamatu rafcadii me dee waa alifta niyaabatan can idama maanaaba fiihi xarfun can xaraka mana sahayn ilaa abwaabu niyaaban ku guda jirnaaye nasbaha iyo jarkana waa isku mid oo waxaa lagu nasbinayaa laguna jerayaa yabaa lagu nasbinayaa laguna jeraya yabaa lagu nasbinayaa laguna jeraya wax ishkaal ah oo madmadow ah iyo wax murana ah oo cid khilaafsan ma jirto buu ku leeyaha sheekhu cid si khilaafsan in lagu nasbiyo oo lagu jiraya ma jirto tusaalu ka bixiyo wuxuu yidhi zaydun laabisun burdayni wa khaalidun muطaliqu lyadayni waa isagii oo majruura iyo isagii oo mansuub ah ka hore waa isagii oo mansuub ah sababta oo ah burdayn waa taniyatu burdin burdin baa lagu taniyeeyey burdayn zaydun waa mubtade laabisuna waa khabarkiisii ha yeeshe laabis baa ismi faacila faacilkiisi waa mustatiro waa huwa burdaynna mafcuulnimo u haystaa waana taniyo mansuubu calaamatu nasbi alyaa niyaabatan can ilfatxa liannahu muhanna saxiix walala wa khaalidun munaliqu lyadayni khaalidun waa iska mubtade munaliquna waa khabarkiisii maxaa loo idaafeeyey alyadayni baa loo idaafeeyey saxiix walala marka maxaa la odhanaya waa majruur iminkana calaamada jerkuna waa maxay waa ya-da marka una fiirso ya xarafka ka horeeya musanaha waa la kor dhiga xarafka dambe ee nuunkaana waa la hoos dhiga ah, oo waxa lagu kala saara waa farqiga udhexeeya musanaha iyo jamcu lmudakar asaalim intaa wax kasii badani kuma jirto de intaasunbu inoogu sheegay wa rafcu waa iska mubtade maadaasi soo ma aragtaan waxaad ka dhigi kartaa mawsuula waad ka dhigi kartaa nakiro mawsuufo ana waad ka dhigi kartaa labadaba fanaytahu waa ficil iyo faacil iyo mafcuul marka haddaynu maada mawsuulo ka dhigno jumladani silay noqoni maada haddaynu ka dhigno nakiro mawsuufo ana jumladani safiifi maxlijiray noqoni bil alifna waaba khabarkii de masle fanaynta ka qawli ka zaydani kaana malafina de intaas waa banaanyaal icraabkeegu azaydani waa mubtade kaana waa ficil maado alif itnainka faaci ayaa ismigeediya maalafina muna khabarkeegan waa basiid wanasbuhu wajaruhu wajaruhu nasbu ku cadaf waa mubtada bilyana waa khabarkii biayri ishkaalin walaa miraain jaariya majruurkaasna waa xaalo taqulu zaydun laabisulburdaynna haddaan ka baxnay bay icraabkayga khaalidun munaliqulyadayn markaa munaliqulyadaynka wuxuu kaga kinaayoonaya can ilkarami waljuudi wasakhawa waa nin deeqsiya ah oo gacan furan weeyaan waxaa kasoo horjeeda munqabidulyadayni waa nin gacmihiisu ay xidhan yihiin oo waxba aan bixin taasa kasoo horjeeda wuxuu yidhi warafcu ma ay warafcu ladii kii rafcihiisa hanayta a taniyaysay adigu humaaga bilalifi ay kaainu bilalifi alif ayaa uu ku sugnaaday wadaalika tusaale ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah weeye aad tidhi azaydaani labadii zayd kaanaa waxay ahaadeen labada zayd ma'lafii makaanu dumankayga aya ay ahaadeen wanasbuhu maagaasi aad taniyaysay nasbihiisa wajaruhu iyo maagaasi jarkiisu bilyaai ay kaainaani bilyaaiya ayay ku sugnaadeen bigayri ishkaalin xaalada ay yihiin medmedow la'aan walaa miraa'in iyo muran la'aan taquulu waxaad odhani zaydu ninka zayd ihi laabisun mid xidhanayo weeyi ay huwa zayd burdayni laba go' ama laba macmusood mid xidhanayo weeyi wa khaalidun ninka khaalid ihi munaliqulyadayni gacmihiisu mid ay sii daysan yihiin oo gacmo furan weeyi ayaad odhan min almafaridi lijabri lwahni wa talxaqu waa ay haleeli annuunu nuuntii waa ay haleeli bimaa ay biladii kii ayay haleeli qad sunniya musanaha laga dhigay ay huwa maaga min almafaridi xaalada uu yahay maagaasi mufradyada waa jamcu mufradine lijabrilwahni tamar daro kabideed kabidaa darteed bayna u haleeli wuxuu ku yidhi nuun maksuura oo hoos dhigan oo bedelka ah tanwiinta iyo xarakada ismiga mufradkaa ku jiri jirtay ayaa haleelaysa ismiga musanaha laga dhigay mislan musanahaasi wuxuu ku yidhi min almafaridi dee musanaha lasii musaneeye maahe musanahan asalkiisii hore mufrad baa ka horreeya sooma ma ya musanahan wuxuu kamid yahay mafarida mufradiyada ayuu kamid yahay oo asalkiisii hore dee mufrad buu ahaa kadibna musanaha laga dhigo laba laga dhigay waynu isla fahnay la tahay marka aeg xaalatu rafca iyo xaalatu nasbi iyo xaalatu jarba waxaa haleelayaa buu waa nuun waa nuun wey nuuntaasi waxay ka dambaynaysaa calaamada taniyada calaamada taniyada xaalatu rafca calaamada taniyadu waa maxay waa alif soomaa xaalatu jar iyo xaalatu nasbana waa maxay waa ya soomaa calaamada taniyada ayay kasii dambaynaysaa ayay kasii dambaynaysaa waxayna ciwad ka tahay iyo naaib tanwiintii ayay naaib ka tahay ismiga mufradkaa ku jiri jirtay daciifka ay kabaysaa waa maxay dacfiga ay kabaysaa musanaha dacfi baa haleelay dacfiga haleelay waa maxay dee tanwiintii baa laga xadfay tanwiintii maadaama laga xadfay dacfi ba halel tanwintu kamaa bay tusinaysa sooma markaa dacfigaasi haleelay oo tanwiintii laga xadfaya aawadeed booskii waxa gelaya oo buuxinaya maxay nuuntana buuxinaysa nuuntan ayaa buuxinaysa haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo nuunta maxaa loo haleeshiiyey aakhirka musanaha iyo aakhirka jimcu mudakarusaalim wuu inoo soo socdaay iyada oo nuuntu gaar ku ah ficilka waa su-aal lagu weydiin karo hubuutnuus umaynaan ohan jirin afcaalu khamsaha haddee su-aashaa lagu weydiiye jawaabteedu waxa ay tahay nunta afcaasha gaarka nuuntu afcaasha gaarka ku ihi waa nunta noqota calaamat licraab misle fane waa nuunta noqota calaamat licraab ila afcaal khamsaha calaamat licraabkiisa muxuu noqonaya tahubutu nuun maaha nuuntaas waa nunta noqota calaamat licraabka nunta tan ihina calaamat licraab maahe wa ciwadun ani tanwiin iyadu iwad bay ka tahay maxay tanwiin dee tanwiintuna iya gaarku ahaan jirtay de ismigay gaar kuaan jirta sooma marka farqigaasa udhexeeya taasi waa calaamat licraab tanna waaba ciwad oo tawiin bayna ay ka tahay tawiintaasina waa gaar u lahaan jiray asmaada ayaa gaar u lahaan jirtay misle fanaynta marka marka jamcumuhanaha eh, waxa ka horeeya waa maftuux alyaa almaftuux ma qablaha bay odhan jireen almaksuur ma badaha liannahu muhana markay icraabayaanba sooma marka waxa ka horreya waa la fadxinaya waxa ka dambeeya ee ana waa la kasrinaya ah, waa la kasrinaya inkastoo mararka qaarkood nuuntaasi layska fadxiyo sida abyaadda xagga hoose idinku dhiiyo kutubta horan aynu ku aranay xagga dambana aynu ku arki doonno calaxwadayayn istaqalat maciishatan famaa hiya ilaa lamxatun watakiib calaxwadayayna waa taniya adana wa talxaqu way haleeli waa ficil mudaaric waa ficil mudaaric wey annuunu ayaa faacilkeediia ah. bimaa jaariya majruurka maadana mawsuulo ka dhiga talxaqu ku tacaluji qad hunii haddaad maadaasi mawsuulo ka dhigtid Eh, ficilkaasi muayr siqa iyo naaibu faacilkiisu silatu mawsuul buu noqonaya haddii kale sifu noqoni min almafaridi xaaleeya waxaad ka xaalaynaysaa naaibu faacilka ku asuran hunniya lijabri wahni jaariya majruurka iskaga tacalujihe maxay ya talxaqudee sooma bartaasaad ku tacalujin wa talxaqu way haleeli annuunu nuuntii way haleeli bimaa shay bay haleeli maaga oo qad hunniya musanan laga dhigay ee huwa maaga min almafaridi xaalada uu yahay maagaasi musanaha laga dhigay lijabrilwahni tamar darro kebideed darteed bayna u haleeli soo basiid ma halkaa maxaynu kaga baxnay marka musani kaga baxnay musanaha waxaynu ka baxnay tacriifkiisa waxaynu ka baxnay shuruuddiisa waxaynu ka baxnay mulxaqaadiisa oo laba aynu uqaybinay wax shuruud la iyo waxaan shuruud lahayn waxaa kale aynu ka baxnay calaamatulicraabkiisa xaalatu rafco waxa lagu rafciyo xaalatu nasbo waxa lagu nasbiyo xaalatu jir waxa lagu jiro masle fahnay da wax aday kuma jiro waa nadmi ahaan weeyaane kitaabkii hore qaadaa dhignay baabun fii icraabi jamci mudakari saalimi jamc mudakaru saalim icraabta la icraabayo baabkii ku saabsanaa wey baabuna iyo haadaakani baabun baab weeyi baabkaasoo fii icraabi jamci mudakari jamaca lab icraabtiisa ku sugnaaday jamicii asaalimi mudakerkii asaalimi ha odhan jamicii asaalimi dhe nabadda gashana mudakerkii asaalimi hadee tira maxaa ku baxaya dee labkii sharalkaa iyo kaasaa ku baxaya soo markaa jamca loo jeeda jamc baynu soconnaa mudakerka uma soconna de jamc mudakar isagoo duduuban baynu u soconnaa haddaba baabkana waa abwaabu niyaaba waana baabkii saddexaad baabka ugu horeeya waa maxay waa baab asmaa asita soo ma xaalatu rafc maxaa lagu rafciyaa waaw xaalatu nasmana alif xaalatu jarna ya waa abwaab saddexda goorba muna abwaab niyaabo gelin muna noqon ma maanaaba fiihi xarfun can xaraka ka labaad waa maxay waa muhanaha muhanaha maxaa lagu rafciyaa alif maxaa lagu nasbiyaa lagu jaraa ya saddexda goorba muna abwaab niyaabo ahayn maanaaba fiihi xarfun can xaraka munayn jamcu dakar saalimna waa baabkii saddexaad oo ah maa naaba fiihi xarfun can xaraka isagaana inoo sheegaya maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jaraa hase yeeshee tacriifkiisa aan ka horraysiino tacriifkiisa waxaa la dhahdaa de kutubta odhan waan ku dhigane maa dalla calaa akthara min itnayn biziyaadatin fii aakhirihi maca salaamati binaa'i mufradihi waa waxa ku tusiya laba wax ka kuguna tusiya ziyaadada bayaaqadiisa ku sugan iyadoo weliba mufradka binihiisi uu nabad nabadgeshan yahay oo wax takyiiriy wax isbedeli aanu ku dhicin mslfadhaynta waa tacriifkiisii haddaba laba arrimood laba shay baa laga jamciya jamcu mudakar kutubta oran ku aragne maxay ahaayeen inuu calam yahay iyo inuu sifo yahay labada mid wey in calam laga keenay iyo in sifo laga keenay haddee calam laga keenay shuruud buu lahaa haddee laga keenayna shuruud buu lahaa maynantaasun calamka maxaa loo shardi jira an yakuna calaman limudakarin caaqilin khali min taai taaniif wa min atarkiib wa min alicraabi bixarfayn an yakuuna calama limudakarin waa inuu mudakar calam u yahay maxay naga baxay muanas waxa calam u ah zaynab zaynabuna maad ohan karta laa limaada shardigeedu calamku waa maxay an yakuuna calaman limudakarin haye caaqilin baynu nidhi sooma caaqilka maxaa ku baxaya hayru caaqilki laaxiq kaga waran waa ismu farastee sooma magacu laa faras wey haye maxaa la samaynaya marka laaxiquuna ma odhan kartid limaada caaqil baa shardiya haye khaalin min taa tanii taa tanii waa inuu ka maran yahay haddii aanu ka warnay ka waran dalxatun ka waran ya dalxatuna maad odhan kartaa la limaada dee taa tanii baa ku jirta haye wa min atarkiib tarkiibna waa inuu ka maran yahay hadduu murakab yahay sida baclabaka oo kale baclabakuna maad odhan kartaa la limaada dee shuruuddiisay kamid tahabe inun ahayn murakab shardiga u dambeeya wa min alicraabi bixarfin xaraf in la icraabina waa inuu ka maran yahay muxuu u jeedaa tanna musanaha maxaa la icraaba soo xaraf lama icraabo musanaan jamcinayaa ka waran ma noqonayso jamcan laftiisaan sii jamcinayaa ka waran ma noqonayso wax xaraf lagu icraabayna la jamcin maayo ee waxa laga keenaya waa maxay waa mufrade waa mufrad wey markaa shuruudda ayaa iskale calamkaa iskale an yakuna calaman limudakerin caaqilin khaalin min ta'i taaniif wa min atarkiib wa min alcraabi bixarfayn culumminbasida intaas u yimaada ifada ifada lafteeda u yimaada yadana an takuna صifatan limudakarin caaqilin khali min taai taaniif laysat min baabi afcala faclaa walaa min baabi faclaanana faclaa walaa mima yastawi fiihi mudakaru wlmuanasu dee waynu aragnay sooma an takuna sifatan limudakarin ba la yidhi hadday u noqoto gabadh ka waran iminka xaaid tilmaanta ayaa iska leh ya dee dumar baa iskale sooma xaaid doonaan odhanaya ka wax ka soconaya maasha sababta oo ah an takuna sifatan limudakarin baa shardiya tilmaanta xaaidna yaa iskale dee muanaf baa iskale waa yahay haye caaqilin ba la yidhi soo ya saabiq ka waran waa dheereeye waa tilmaan soo ma faras baa iskale farasku ma caqli buu leeyahay la kaana inaga saar khaalin min tai taniif ba la yidhi haday tawtaniif ku jirto ka waran ku soo marnay walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qawli takun callaama soo maynaan soo mari markasilatu mubaalaqa u noqonayo callaama ta'daasi waa maxay callaamatun o taawtaaniif ma mubaala limubaalaqa loo keenay soo ma ma callaamatuna ma sii odhan karta la taawtaaniif baa ku jira waana sifa de waa cilmi waa tilmaan laysat min baabi afcala facla sarfigayn ku baran doona min baabi afcala facla muxuu uga jeedaa afcal iyo facla wuxuu uga jeedaa mudakarkiisu mufradkii waa afcal mu'anafaduna waa facla eega nin cas maxaad odhanaysaa axmar baad odhanaysaa gabadh casna xamaraa baad odhanaysaa mayna faclahayn baabkaasi uu yahayna yaade axmaruna ma odhan iska ilaali sababta oo ah laysat min baabi afcala facla baa lagu waa afcal mu'anafkiina waa facla baabkaana waa inaanu ahayn isaguna oo axmaruna ma odhan walaa min baabi faclaana faclaana waa maxay mudakerkiibaa faclaana muanafkiina waa faclaa maxaa la samaynaya tanna ya isagana dee faclaa ah, ma odhan kartid tusaale ninkii waa maxay sakraan waa nin sikhraansan oo isku dhex daatay haye gabadhi maxaa la odhanayaa ya sakraa sooma markaa lama odhan karo sakraanuna ma jirto marka sakraanuna ma jiriso walaa mima yastawi fiihi mudakr wlmuana alfaad waxaa jirta mudakr iyo muanaba ay u siman yihiin alfaad mudakr iyo muana ay u siman yihiin sabuur iyo jariix kuwaasi gabadhiina sabuurun baa la odhanaya sabuuratun lama odhanayo ninkiina waa sabuurunun gabadhii waa jariix ninkiina waa jariixun marka mudakr iyo muana ba u siman soo ma jariixuna iyo sabuuruna iyagana markaa taasina waa shuruudi ulahaa taasina waa shuruudii ulahaa waxaa inoo yimid de waxyaalo mulxaqaado waxyaalo mulxaqaada jiri jiray waxyaalaha mulxaqaadiisuna imise ahaan jireen ya s ilaa afar baab baa la haleejin jiray soo ma waxa la dhaha asmaau jumuuc sida ulu iyo caalamuna oo kale waa asmaau jumuc ilaa mufrada laha iyo waa jumuucu taصxiixin lam tastawfi shuruuda waa jamcu taصix o waa jamcu eh, mudakar saalim hase yeeshee maxaa dhacay shuruudii jamcu mudakar saalim baan laga heli hadda ahluun ka waran dee ahlun waa jamc mufradkiisina waa maxay sow ahlun maaha garanaye ahluntan waa ismu jinsi calamna ma aha sifana maaha waa ismu jinsiba calamna maaha sifana maaha maxaana shardi ahaa inuu calam yahay ama inuu sife yahay saxiix walala waabiluna ka waran waabiluna waa jamcu waabil waabilkana waa ismu jinsi calamna ma aha sifana ma aha waxaa kaloo jirta jumuucu tagsiirin jaat calaa suurati jamci mudakeri saalimi sida araduuna iyo sinuun iyo baabkiisa xagga hore imka soo marna kuwaasina isna xagkaasaa la haleeshinaya waa mulxaqaadiisa iyo maasumiyihiida haddee zaydun in bixisid ama muslimuun aad u bixisid dee waa wuxuu noqonaya isna mulxaqaad u noqonaya la haleeshinaya jamcu lmudakar asaalim qaabka loo ciraabiya calaamaadkiisina sheekhaa inoo sheegaya ka soco wa kullu jamcin jamca dhammaantii jamaca oo saxa ey salima uu nabadgalay fiihi jamaca dhexdiisa waaxiduhu mufradkiisii uu nabadgalay uma ataa uu yimiday zaa'iduhu jamacaasi zaa'idkiisii uu yimiday bacda tanaahi ey bacda intihaa'i xuruufi mufradihi mufradka xuruuftiisa dhammaanshaheega kadib fa rafcuhu jamacaasi rafcihiisu bilwaawi ay kaainun bilwaawi wow buu ku sugnaaday wnuunu walxaal buu ku sugnaaday wow annuunu nuuntiina tabacun ay taabicatun mid raacaysa ay tahay lil waawi wowda fi lafdi lafdiga ay ku raacayso wadaalika tusaale mithlu shajaani waxa i murugo geliyey alkhaatibuuna kuwii khudbadaynayey fi ljumaci jumcooyinka dhexdooda kuwii khudbadda akhriyayey ayaa aad iyo aad i murug geliyaa ya wacdigii ay sheegayeen iyo waciidkii ay xasuusinayeen taasaan la qaban dhacyooday buu leya on la dhacayo wanasbuhu jamcaasi nasbihiisa wa jaruhu jamcaa jarkiisu bilyaai ay kaainaani bilyaai yabay ku sugnaadeen cinda jamiici lcarabi carab dhammaanteed agteeda ya ayay ku sugnaadeen carabtii alcarbaai saafiga ahayd ya waa yahay intan waa wax adagoo ku jiraan dib ugu noqonaa mama jiraba de wuxuu ku leeyahay jamc kasta oo mufradkii u lahaa u nabad galay takyiir iyo uu ka nabad galay maxay dee bedel takyir ku dhaca mufradka kadibna zaa'idkii jamcu u lahaa uu yimiday xuruufta mufradku intay dhammaatay tusaalaha deeg zaydun markaynu leenahay jamcu dakarusalimka ka mal saw zayduna maa xuruuftii mufradka oo zayduna markay dhammaatay imanaysaa xuruufta ziyaadada soo ma kaasi waxaa lagu rafciyaa buu yidhi xaalatu rafco waxa calaamo waa waaw maynan ka dheregsanin wax shiki muku jira nuuntuna way raacaysaa nuuntana waa nuuntii naaibada ka ahayd maxay tanwiinta sooma nuuntaasina waxay raacaysaa calaamatulicraabka oo wowga ayay taabic u tahay xaggay ku raacaysaa xagga lafdiga iyo dhawaaqay ku raacaysa tusaale gusiyo wuxuu shajani waxa murugo geliye weyaan macnaheegu ashaji somaali manaa soo dhiga shajani waxa uu murugo geliye wey alkhaatimuunana waa kuwii khudbadda akhriyayy fi ljumucina waa jamcu jumcatin haye haddaba alkhaatimuuna muna jamcu mudakar saalima khaaibun baa khaaibuna lagu jamciye sooma inta xuruuftii mufradka la helay ziyaadadiina timide sooma marfuuc wa calaamatu rafin alwaaw niyaaba can dam liannahu jamcu mudakar asaali wa nuununa ciwadu can tawni aw alxaraka aladayni kaana fi lismi lmufrad cunuga mayna basidayn xaalatu rafca wuu qaado wa nasbuhu wa jaruhu bilyaay xaalatu nasbe iyo xaalatu jarna yaa ugu hagaag buu ku yidhi calaamada jamcu mudakar saalim yaa ugu hagaag hawshaasi cid isku khilaafsani ma jirta buu ku yidhi carab oo dhani halkaasay ku midaysan yihiin in lagu nasbiyo laguna jaro ya alcarbaai wuxuu uga jeedaa waa alkhulas waa carabtii saafiga ahayd ee ka saafiga ahayd acaajimtu inaad baraxdo ah, kuwii saafiga ahaa weeyaan halkaa ugu hagaag buu tusaalahi buu kadibna keeni doonaa wa kullu jamcin de waa iska mubtada kullu waa mubtada jamcin waa mudaafile soo saxa waa ficil maadi waaxiduhu waa faacilkiisi fiihina waa jaariyo majruur waxaanu ka dhiganaa sifo jamaca soo saxa limaada liana aljumala washibhu ljumali bada nakiraati ifaatun bada nakiraati maxda sifaat soo mayn wa bacda almacaarif almaxdana axwaal weeya uma ataa ataada waa ficilkii maadi waad ku qadaraysa alifta zaa'iduna waa faacilkiisii bacda tanayn darafka iskaga taxaluji fa rafcuhu maaga rafcihiisu bilwaawi wow buu ku sugnaaday bilwaawi waa jaari majruurkaas waa khabarkii fa rafcuhuna waa mubtada labaad jumladana wada socota jumladan ismiyada mubtadiya khabarka ka kooban ba kulligii hore khabar u dhacaysa wnuunu wowdaasi waa waawlxaaliya waa raabidkiida sooma annuunu waa mubtade tabacun ay taabicatun mid raacaysa waa khabarkeygii tabacuntani dee waana khabarkii annuunuda midlu shajaani khaadimuuna fi ljumacna icraabkeegu waa banaanyaal adaaba garanaya inta laguu tilmaami maayo wa nasbuhu waa mubtada wajarhuna ku cadafilyaana waa khabarkii cinda jamiic lcarabina iskaga tacalluji halkaa bilyahay baa ku tacalluqday laqmadii maxay noqon wa kullu jamcin jamac dhammaantii jamaca oo saxa ay salima u badbaaday waaxiduhu jamca mufradkiisii fiihi jamca dhexdiisa uu ku badbaaday uma ataa u yimiday uma ataa u yimiday zaa'iduhu jamca zaa'idkiisii uu yimiday bacda tanaahi ay bacda intihaa'i xuruufi mufradihi mufradka xuruufdiisa dhammaansheega kadib zaa'idku uu yimiday hee khabar maasi weli maa fa rafcuhu jamcaasi rafcihiisu bilwaawi ka inuu bilwaawi wow buu ku sugnaaday walxaal buu wow ku sugnaaday tabacunay taabicatun mid raacaysa ay tahay lil waawi wowda fi lafdi dhawaaq ay ku raacayso wadalika tusaale milu shajani waxay dakray bay odhan jireen alkhaatibuna kii khudbo akhriyay fi ljumuci jumcooyinka ayaay dakray oo say kuu dakreen bimacnaa waanadii baan dhuuxo igu dhacday wey qalbiga ay ayay degtay shajani waxa imunuga geliyey alkhaatibuna kuwii khudbo akhriyaya khudbada akhriyay fi ljumuci jumcooyinka wa nasbuhu jamca nasbihiisa wa jaruhu iyo jamca jarkiisu bilyaayay kainaani bilyaayaabay ku sugnaadeen cinda jamiici lcarabi carab dhammaanteed agteeda ayay ya ugu sugnaadeen carabtii alarbaai asalka ahayd taquulu waxaad odhanaysaa waa kan tusaalihii iska qabo xayi salaan annaaziliina kuwa degan salaan fii mina magaalada mina kuwa degan ee u degan liramyi ljimaar inay buuraha gantaan waar kuwaasi salaan wasal weydii cani zaydiina zaydiintii weydii hal kaanuu miyay ahaadeen zaydiintu hunaa ay mustaqiriina kuwa kusuhuna halkan zaydunti halka may ku sugan yihin weydii waa daba tusaale culimo xaye waa ficil amar faacilkiisi waa anta annaaziliina waa maxay jamcu lmudakar asaalim oo jooga xaalatu nasba ile waa mafcuula soo ma calaamatu nasbadiina waa ya-da fii mina jaariya majruurka waxaa iskaga tacallujisaa maxay annaaziliin naazil waa ismu faacil maa halkaa ku tacaluji majruur calaamatu jari fatxatu muqadaraة calى akhiri manac min duhuri atacadur liannahu isma laa yansarifu lmaanicu lahu min asarfi calى maca taaniif almacnawi soo saama wasal weydii cani zaydina weydii sal waa ficil amar faacilkina waa anta cantu waa xarfu jar zaydina u fiirso wasal cani zaydayni saasuu ina yidhi soma ya zaydina bidikeedi qoraya zaydii ay zaydini dade kaa damba kasranaya maha a canizaydina weyan de canizaydina ya waa sax sooma waxaan ku jirnaa jamcul inay fadxa inoo noqote ya adma fadinaya de an zaydin weyaan ila jamcan ku jira musani waan soo dhamayna haddii kale azaydayn way noqlaan musanaad ka dhigi leh ani zaydina markaa waa cantan ubaa gashay waa ah, jamc mudakar saalimo jaran weeyaan de calaamada jarkuna waa ya-da wey hal waa xarfu istifhaam kaanu ismigeedi me waa wow hunana waa darfu makaan sooma qariib weliba ina tusinaya sooma haye halkaasoo khabarkiina dhacay mayna basidan marka labada tusaale maanad yahaysan waxaadagi ma ku jira maya taquul waxaad odhanaysaa xayi salaan anaasilina kuwa degan salaan fii mina magaalada mina kuwa degan wasal weydii cani zaydiina zaydiintii weydii halkaanu miyay ahaadeen zaydyaalku hunaa ay mustaqiriina hunaa kuwa halkan ku sugan miyay yihiin waxaa nugu laabnamad ma jirta maya wa nuunuhu maftuuxatun id tudkaru wa nuunu fii kulli musanan tugsaru wa nuunuhu ay wa nuunuljamci jamca nuuntiisu maftuuxatun waa kasba kuu sheege zaydiini markaa id wakti baa la kor dhigi tudkaru la sheegi ay hiya nuunta wanuunu nuun wanuunu nuunina tugsaru mid la kasrin weeyi ay hiya nuuntu fii kulli muhanan muhane dhammaantii dhexdii mid lagu kasrin weeyi halkan wuxuu ku sheegayaa farqigii u dhexeeyey labada nuunood ee u dambeeya musanahii jimcu mudakarsaalim nuunta jimcu mudakarusaalim waa la fadxinayaa zaydina bay noqonaysaa waxa ya-da ka horeeyaana u hoos dhigan yahay nuunkuna wuu kor dhigan yahay nuunta musanahana waxa ya ka horeeya u kor dhigan yahay nuuntuna way kasrisan tahay farqiga udhexeeya waa kaabu kuleeya saa u ogoy babigoogu saasuu noqonaya markaa basiid weeyaan wa nuunu waa mubtade maftuuxatuna waa khabar id waa darafe maftuuxa iskaga tacaluji tudkaru waa ficil mudaaric oo muqayru siqa naaibu faacilkiina waa hiyo nuuntay u noqon wa nuunu waa mubtade soo ma tuksaru jumladaasi muqayaru siqaa soo arki maysin naaib faacilkiisana wuxuu noqonaya nuunta u noqonaya waa khabarkii haddaba fi kulli musanan laba araabood baa kugu banaan fi kulli musanan inaad xaale ka dhigtidoo nuunta ka xaalaysid iyo inaad tugsan iskaga tacluujisid laqmadana u fiirsa labadaba wa nuunuhu jamaca nuuntiisu maftuuxatun mid la fatxin weeyi id baa la fatxin tudkaru la sheegi ay hiya nuunta wa nuunu nuun nuuntii alkaainatu ahaanaysay fi kulli musanan musano dhammaantii dhexdii ahaanaysay tugsaru mid la kasrin weeyi ay hiya nuunta mana saxayn waxaa kaloo kuu banaan wa nuunu nuun tuksaru mid la kasrin weeyi ehiyo nuuntu fii kulli musanan musano dhammaantii dhexdii mid lagu kasrin weeyi labadoo icraaboodba jaaza wajaaza kuu banaan markaa farqigii udhexeeye nuunta jic iyo nuunta waxa weeyaan musanahana halkaasi ayuu ku sheegay nuunta jic mudakrsalim ama rafcaha joogo ama nasbaha jooga ama jara jooge waa maftuuxa nuunta musanuna ama jara jooga ama nasbaha jooga ama rafcaha jooge waa maksuuray noqonaysa iyaduna waa farqiga udhexeeya inkastoo mararka qaarkood nuunta jamca la iska kasrin karo famaada tabtagi shucaraau minii waqad jawaastu xada alarbaciini ni ni bay ku wariyeen xad alarbaciin saana waad ohan kartaa william waa luqo ku banaan bay leeyihiin kaso laakiin farqiga udhexeeya waa sida wa tasqudu nuunaani fi lidaafa naxu ra'aytu saakin risaafa waqad laqiitu saaxiibay akhiina faclamu min xadfihimaa yaqiina wa tasqudu waa ay dhici annuunaani labadii oo nuun jamci mudakr saalim ala socda wa tasqudu waa ay dhici an nuunaani labadu nuunood way dhici fi lidaafati xaalada idaafada dhexdeeda ayaa ay dhicin wadalika tusaale naxw ra'aytu waxaan arkay saakiniin risaafa meesha risaafa la ydhaahdo kuwii deganaa baan arkay waqad laqiitu dhab ahaan waxaan la kulmay saaxiibey akhiina walaalkeen labadiisii saaxiib baan la kulmay faclam ogow adigu hu xukunkan aan kuu sheegay ogow min xadfihimaa xadafkooga xaalada uu ka ahaaday ogow yaqiinan ay cilman ogaansho ogow cilmigaasoo yaqiinan ay mutayaqanan la sugo oo dhab ade cilmi iyo ogaal dhaba oo sugan ogow buu kuleeyahy wuxuu kuleeyahay sheekhu labada nuunaydan ku idhi jamcudakarsalimna nuun baa haleeli musanahana nuun baa haleeli aan ku idhi marka la idaafeeyo waa ay dhacayaan labadooduba saxiix walala hadday musana nuuntii ku jirtay haddii ay jamc ku jirtayba waa ay dhacayaan limaada maxay u dhacayaan waxay ciwad ka yihiin tanwiin bay ciwad ka yihiin tanwiin ayaa ay ciwad ka yihiin waxaanay noo soo horumartay tanwiintuna inay dhici jirto soomaade mayna dhacayn dee iyaguna booskeedun bay joogaan iyaguna waa dhacayaan ma wax adag baa ku jira marka marka haddaad idaafaynasid jamcu dakaru saalim nuuntii iskaga tag sheekh waa lagula yaabay haddaad nuuntii keentid limaada idaafadana keentay inay dhacdo ilay tanwiin bay naayib ka yihiin haddaad musane idaafaynaydna sidoo kale masle faanaynta laba tusaaluu ku siiyo oo ra'aytu saakini risaafa iyo laqiitu saaxiibay akhiina labada tusaaluu ku siiyey tusaalaha hore waa tusaale jamcu mudakar tusaalaha dambana waa tusaalihii musanaha intamaad fahmi waysid saakini waa maxay waa mafcuulde mansuubu calaamatu nasbihi alyaa almaxduufa litakhalusi min iltiqaa'i saakiniin eega saakini saakini risaafa baan odhanaya markaan dhawaaqay eeg yadii xitaa waan ka tegaya lidaafaaan uridaya waxaan uridaya maxay litahalusi min iltiqaai saakiniin yaadina way reeban tahay waxaan soo horeeyana wuu reeban yahay laamkii sooma iltiqaau saakiniin baa dhaca iltiqaau saakiniin hadday dhacaanna sida looga fakado qaab sioodba saddex siood baa looga fakaday saddexdii siood dabinkii kuusoo gashay aad baad garanaysaa ku celcelin mayna sooma arisaafati marka waa mutaafiley nuuntiina maxaa loo gooyey marka hore waa lilitaafa asalkii hore haddaba muxuu ahaa asalkoogii hore muxuu ahaa asalkoogii hore wuxuu ahaa saakiniina lirisaafa kadib laamkii waxaa loo gooyey litakfiif nuuntiina waxaa loo gooya liliaafa risafa marka mayna soo bixin arrisafa haddaynu saad akhrino waxay ku taallaa magaalada baqdaad berigeega ayaa ay ku taallaa haddaynu ridaafo akhrino aynu daad akhrinana waa qaryo iyo daabiyad ka tirsan magaalada sham haddayd daad aragtid aridaafa noqoto hadday arisaafo oo saad noqotona waa sida tusaalaha labaad saaxibey akhiinaa u fiirso saaxibey akhiinaa saaxiibey waa maxay waa mafcuuliyada lafteeda soo ma ila ficil iyo facil baa mafcuulin baad doonaysaa dee mansuubu calaamatu nasbihi alyaa mina iyo adahayn nuuntiina maxaa loo gooyey dee lilidaafa loo gooyo saaxibkan aad u idaafaysay akha akhiina mayna mayna ismi asmaal khamsayn dee shuruudii lagama helin waa inaan mutakalim loo idaafin soo ka shardi ah ayaa ka jawaabaya ishkaalka ya asmaa lkhamsa shuruuddiisii maxaa kamid ahayd inaan mutakalim loo idaafay damiir mutakalima inaan loo idaafin soo ma sababto damiir mutakalima loo idaafay ishyaal weyn ma ada oo fudiya fudiya waa jawaabtu waa cindakum wa idin garab taalaaba ya ya cid fahansa maxaad dhigaa akhiinaa ah, ya eegma isma asmaal khamsa halkaas wayna raajisay sooma man ka jawaabnaa hadda jawaabta agtiina taalla an takuuna mudaafatan ligayri yaai mutakalim sheekh ya baa shardi ahayd damiir mutakalimku inuu ya ahaadaa shardi ahayd yaga naadani waa damiir mutakalima hasaahatima ya baade maya soo maa ya insha allah way iska dhaadhici doona waan fahmi doonaa insha allah markaa yadan shardi ayd inay ya tahay damiirka mutakalimka ya buu ku qaydnaade liayri ya mutakalim ba ladin layna dee naadanaba damiir mutakalim ha ahaade ma yaba dewasma khamsa saxa ilya mutakalim looma idaafayna haddaba asalkiisii hore muxuu ahaa asalkiisii hore muxuu ahaa saaxibayni liakhina soo ma laamkii maxaynu ugeynay litakfiif nuuntiina isku idaafay ila marka dambe idaafa gelaysa lilidaafaynuu geynay mayna basidayn wa tasqutu waa ficil mudaarica nuunaanina waa faacilki annuunaani de lafteeda musanaaba de annuunaani min musanaan musanaa waan ka sheegeynayno nuunun baa nuunaan lagu tafniyeeye fil idaafati jaariya majruurka tasquudi iskaga taqaluji saakinadii saafana waynu icraabnay faclamhu min xadfihimaa yaqiina waa iska basiid iyaduna faclam ogo weya min baabi carafaal mafcuul bay qaadanaysa hudan waa mafcuulkeegi min xadfihimaa jaariya majruurkaasi waxaanu ka sifaynana ah, waxaynu ka xaalaynana maxay damiirkaynu ka xaalaynana yaqiinanna waa maxay cilman ogaansho cilmigaasoo yaqiinan ay mutayaqanan lahubo wey watasqudu wa ay dhici annuunaani labadii nuunood way dhici fi lidaafati idaafada dhexdeeda ayaa ay dhici wadalika tusaale naxu ra'aytu waxaan arkay saakini risaafa meesha risaafa la ydhaahdo kuwii deganaa ayaa waxa weeyaan aan arkay saakini risaafa risaafa kuwii deganaa ayaa waxa weeyaan aan arkay waqad laqiitu dhab ahaan waxaan la kulmay saaxiibay akhiina walaalkeen labadiisii saaxiib ayaan la kulmay faclam ogow adigu xukunkan aan kuu sheegay ogow min xadfihimaa goyntooda xaalada uu ka ahaaday xukunkaasi marka waxaynu ka xaalaynanaa huda ku jirta damiirka mafcuulkaanu ka xaalaynana de yaqiinan ay cilman ogaansho ogow cilmigaasoo yaqiinan ay mutayaqanan la hubo cilmi dhaba isagoo ogow bu ku yidhi halkaas ka joogo lix iyo toddobaatankaa bid wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubi ilayk